بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jirnay fasalkii ku saabsanaa saxaabada caayisteeda eh, khaasatan sheekhu waatuu u qaybiyey eh, saabiga laba qaybood faslin u rabtayna waatuu yiri kabacdi markoo soo hadleyna wuxuu soo sheegay eh, ciddii tiri saabiga ma gaalaysiinayna waxay xujaysatay iyo ciddii tiri ma gaalaysiinayno marka ma gaaraysiina cidiita waa soo dhammaatay wa amaa man qaala yuqtalu saabu aw yukafaru qofkii yidhi faxtaja biashyaa kaasaan ku dhex saagna muxuuna wa min dalika adilada ay daliilsadeen rabbi sidaa waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu alay sl uu yidhi man abqadahum saxaabada qofkii u carooda faqad abqadanii anna waa carooda waman aadaahum saxaabada qofkii dhiba faqad aadaanii anna waa dhibay waman sabahum saxaabada qofkii caaya facalayhi lacnat ullahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin intaa lacnadood ba alle nacnadiisa malaaigta iyo dadka oo dhan ha ahaato wey laa yaqbal llahu alla ka aqbali maayo minhu midkaa saabiga sarfan ilaahay subxaana wa tacala toobad ka aqbali maayo walaa cadlan isfoorashana ka aqbali maayo maalinta yowma alqiyaame wa ada allaahi alle adi la dhibo iyo wa rasuul rasuulkiisa la dhibo kufrun waa gaalimo wey taas warkama jiro wa bi haada sidaas midkaa asaga ayuu yadharu kuugu muuqanaya alfarqu in la kala geeyo wabihaada oo waxaa laga wadaa saxaabada kalgacaylkooda iyo jacaylka loo qabo iyo in la caayo inay xaaraam tahay in la caayo inay xaaraam tahay wabihaada midka asaga oo ah saxaabada qofkii caaya inaan ilaahay sarfi iyo towbad iyo midna usan ka aqbalaynin ayaa yadhar waxaa kuugu muuqanaya alfarqu kala geyn la kala geeyoo la kala saaro bayna aadaahum dhibkooda qabla istiqraari intaysan sugnaanin asuxbatu saxaabanimadu intaysan sugnaanin oo waxaa laga fiirinaya saxaabanimadu sugnaashada waxaa laga fiirinaya saxaabigu marka koowaad nebiga uu la kulmo waa rumaynaya rumayntaa uu rumeeyey waxaa dhici karta waa dhici kartaa wey maana taqriir baa laga wadaa in uu ridoobaa dhici karta walciyaadu billah marka maxaan fiirinaynaa marka koowaad waa rumeeyey aaniyan maata cala suxba saaxaba nabiga calayh salaa slam amra bihi uma maata markuu ku dhinto waxaa la leeyahay istaqarat isuxbatu liannahu aamara watabaca wasaaxaba macahu wamaata calaa dalika sidii nebi maxamed u ribay kuday marka saxaabinimadiisu way sugnaatay laakiin marka hore intuu nool yahay intii nebigu noolaa wax kastaa dhici kara wax kasta ayaa dhici kara inuu isbedelo inuu ridoobo inuu kada kada wax kasta iska dhici karo taas marka sheeku ka hadlaya wuxuu leeyahay marka wabihada yadharu alfarqu bayna adaahum qabla istiqraari suxbati saxaabanimadusuxbadu intaysan sugnaanin oo wax kasta dhici karaan iyo waada saa'ir lmuslimiin dadka intooda kale in la dhibo farqiga u dhexeeya macnaha intaan suxbadooda sugnaanin oysan istiqraar buuxaysan la imaanin iyo dadka kaloo muslimiinta ah in la dhibo farqi weeye iyo waa bayna adaahum dhibkooda bacda hubuuti eh, suxbati suxbadu markay sugnaatay kabacdiga suxbadu markay sugnaatay ay nebiga rumeeyeen saana ku dhinteen marka saxaabadii hadda suxbadii nebiga ay rumeeyeen iyo gargaarkii nusradii ku dhinto saana ku tegay inaad maanta caydo waxaad caayaysaa dad suxbadoodu ay sugnaatay boqolkiiba boqol lannu nebi maxamed u nusray u gargaaro rumeeyeen sidii bay ku dhintay lam yubadiluu lam yuqayiru maxaad ku haysataa markaba waxaad ku haysataa ma jirto wa bayna adaahum in la kala saaray bayna adaahum dhibkooda bacda adaahum eh, cafwan wa bayna adaahum faina man kaana dhacfo faina man kaana qofkii ahaaday calaa suxbatihi nebigo lala saaxiibo wa maata calayha calaa suxbana ku dhintay faina adaahu dhibkiisu adaa masxuubihi ciduu la saaxiiba dhibkeedaw nebi maxamed qofkii raacay oo rumaysaana ku dhintay suufanimada ku dhintay fa ina adaahu dhibkiisu adaa waa dhibid masruubi cidduu la saaxiib dhibahayo nebi maxamed waa dhibaysaa masruubihi oo nebi maxameda ayaa dhibaysaa mar hadduu nebi maxamed raacay oo rumaysidana ku dhintay haddaad dhibto ood caydo nebi maxamed baad u jeedaa weye marka jiiro dheer baad soo gelaysaa qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi radia allahu canhu ku ictibaariya oo ku tixgeliya oo uga qiyaas qaata way annaasa dadka biakhdaanihim ay biasxaabihim asxaabtooda akhdaan waad garanaysaa waa jamcu khadn wa huwa sidiiq waa laga wadaa sidiiqa dadka waxaad ku tixgelisaa oo ku ictibaarta oo qiyaas qaatan dadka saaxiibada la awo nebi maxamed yaa saaxiib la ahaa saxaabo saxaabadiyaa saaxiib u ahaa nebi maxamed ba u ahaa hawsha waa inaad saa u fiiriso ood ogaato halkaan isaga qiyaas qaadato kamaa qiila sida la yidhi can ilmari laa tasal wasal can qariinihi fakula qariini bilmuqaarini yaqtadi can ilmar qofka manaa laa tasal ha weydiini weeye can ilmari jaramjur waxaa loo soo hormariyey ha weydii waa dhammaystiranta yufiidu lxasra walqasra laa tasal ha weydiin can ilmari qofka ha weydiin hebel waa kuma cidna adhihi wasal waxaad weydiisaa can qariinihi ee can saaxibi waa sidiiqi weydii saaxiibkii sidiiqiisa weydii wey fa kullu qariinin saaxiib kaste iyo lamaano kaste bilmuqaarini saaxiibkiisa iyo lamaanihiisa ayuu yaqtadii ku daydaawo mid walba cidduu saaxiibka leeb ku daydaawo soomaali waxay tiraa shimbiro shimilkiisu la duulaa shimbiro shimilkiisa ayuu la duulaawe geel iyo dameero isla daaqaya arki maysid geel geelu la daaqay dameero dameero la daaqay wal kala tag naay wa qaala maaliku imaam maalik wuxuu yidhi haulaa'i raafido haulaa'i raafido ujeeda haulaa'i raafido shiico qawmu waa dad weeye araadu waxay dooneen qadxa rasuul sala allahu alay nabi axmed inay duraan oo dacniyaan bay dooneen way baqeen marka famaa amkanahum ma suurtagelin faqadaxuu waxay dhaawaceenoo dureen fii asxaabihi asxaabtisay dureen way xataa yuqaalu intii laga yihaahdo rajulun suu huwa rajulun suu intii laga yihahdo nabi maxamed adaba socdo walciyaadu billah rajulun suu waa nin xun kaana lahu waxa u ahaa oo islahaan jiray asxaabu suu asxaab xun buu lahaan jiray lannu mar hadday asxaabtii xun tahay asagana xunyaa meesha kasoo boodaysa haddii xaasaskiisa wax laga sheego zawjkuna xunyaa meesha kasoo boodaysa sidaa dareed baa le aswaajda ninkii wax ka sheegana madaxa ha lagu dhufto hala dilo saxaabada ninka wax ka sheegana hala dilo xagga u socdaa nebiga u socdaa ku tigoodu qaala ibni cumar wuxuu yidhi laa tasubuha caayina asxaaba muxamedin ha nebi axmed alay sl saxaabiisa caayina faina muqaama axadihim faina muqaama mid uu istaagay qaama iyo maxaa la yihaa aqaama dee markaad masderka markaad keenayso haddaad mujarad ka keento qaama yaquumu maqaama baad odhanaysaa hadaad leedahay aqaama yuqiimu muqaaman baad ohanaysaa marka labadaba waa suurtagal anag da noogoy rubaaci ka dhig fa ina muqaama axadihim mid ayaga ka mida meeshuu istaagay meel uu maalin maalmaha ka mid istaagay salaad ku tukaday ama jihaad u istaagay ama macrako u istaagay qof ka mida saxaabadu istaagay ayaa khayr waxay ka khayr badantaa min camalikum camalkiina weeye kulli dhammaantiisu hal meel u istaagay daqiiqad saacad hal intay ka xuskinto ayaa waxay ka fadli badan tahay camalkiina muslimiinta oo dhan wey adoo saxiixsheekh ayb ataarkaa saxiix wa qaala cali wuxuu yihi cali bn abi aalib radi allahu canhu inahu lacahdun wey inahu amar iyo shaniye shaniyo xaalku wuxuu yih lacahdun ballan weeye cahado wuu igala ballamay ilayhi aniga igala ballamay rasuululahi rasuulka ilah cahd igula ballamay uu ii sheegay anahu amarka shaniga xaalku wuxuu yihi laa yuxibuka kuma jeclaanahay iyo nebigu ilaa mumin qof mumin may kuma jeclaanayo walaa yuqin kuma caroonahayo ilaa munaafiqun uurku gaale gaal ah cidaana kuwa caroon rawaa muslim xadiiska muslim baa wariyey wa fi saxiixayn saxiixaynka waxaa ku sugan aayatuliimaani iimaanka aayadtii calaamadiisu waxaa weeye xub lansaari ansaaroo la jeclaado wa aayat nifaaqi calaamada nifaaquna waxaa weeye buqdu lansaari ansaar oo loo caroodo oo la necbaado la koorsado weeye wa fiihima fi saxiixayn waxaa ku sugan alansaar dadka reer ansaareed laa yuxibuhum ma jeclaanahayo ilaa muminu walaa yubqiduhum ilaa munaafiqun mumin baa jeclaan munaafiqn oga caroon wey man axabahum qofkii ansaar jeclaada axabahu waa alla waa jeclaanaya ama allaha jeclaada labadaba ducana kadhig khabarna ka dhigi waman abqadahum qofkii u carooda abqadahu llaahu alla waa u caroonahaya ama allah u carooda wey faman sabahum qofkii saxaabada caaya faqad zaada waa kordhiya calaa bugdihim cadoodii baaba kasi kordhiyaba saxaabada qofkii caaya buqdigu waa kasii koray ila buqdigu waa hawl qalbiga ood necabtae qofka aadan jeclayn laakiin haddii aad cayb ku darto hunaa waxaad jamcisay bayna alqalbi walisaan baad jamcisay marka waa siyaasay bayna alqalbi waa ictiqaad ood necab iyo lisaan bood kaga dhawaaqday jamacta bayna shay-aan marka waa kordhisay runtii fayajib waxa waajibaya marka hadduu saas noontuuna cayb una necab yahay fayajib waxa waajibaya an yakuuna munaafiqan ay munaafiqan khaalisan barxala munaafiq maxadiya oo gaala inuu yahay baa caddaanaysa waynaba in kale maane khasa alansaara nebigu wuxuu ansaar ugu khaas yeelay ansaar inuu ugu khaas yeelay gooni uga hadlay liannahum ansaartu hum hum aladiina kuwii weeye tabawa uu degay addaara magaalada madiina kuwii deganaa weeye qabla almuhaajiriin iyo waliimaana ee wasabaquu u hormaray aliimaana iimaankana u hormaray weeye qabla ayrihim w cidaan ayagan uga hormari wasabaimaaku waa kuu nasbisay waa ku nasbisay waa mafcuul bi ficl baa shka acilki wasabaquu u hormaray aliimaana iimaankiina u hormaray min eh, qabli muhaajiriin muhaajiriinta hortood bay iimaankii u horumareen wey saas waxaa laga wadaa muhaajiriin dad badan oo ka mida ah intaysan islaamin ayaa dad ansaaro badan islaamay sidaa daraaddeed bay waxay la galeen baycatu alcaqabati aluulaa waaniya la galeen nebiga beeca ku raga inuu soo haajiro marka dad badan oo ansaare toddobaatan iyo dhowr raga waad garanaysaa laba duwara ayaa nebiga u yimi marka muhaajiriinoo yarba iyo ansaarta xoog badnaayoon muscax bin umayr baa loo soo diray dacwuu ka waday madiino dhan guri kastoo madiino ka mid ah islaam baa galay kabacdii soo hijrooday marka ansaartu dad badan oo ka mida ah intaan muhaajiriinta aysan in badan oo kumaysa islaaminba iyo walow islaamin wa waaw way soo dumeen oo waa soo dhaweeyeen rasuulalahi bay soo dhaweeyeen wey wa nasaruuhu nabiga u gargaaro dhinacyadii ka istaageen wa manacuuhu nabiga way difaaceen oo dhinacyadii ka istaageen wey wa badeluu way bixiyeen nufuusahum naftooday bixiyeen wa amwaalahum maalkooday waxay ku bixiyeen fii iqaamati diini diinta maxaa layihi fii iqaamati diinihi nabiga diintiisa in la qotamiyo oo la istaajiyo oy xoogayso ku bixiyeen wey wa caadu waxay la colloobeen oo gaashaanka u daruureen alaxmara dadkii eh, guduudnaa iyo walswada kuwii madoobaaba maxnaha dadkii carab iyo cajamba dad cad iyo dad madowba gaashaynka u daruuriyan w min jlihi eh, min jli diin min jlihi eh, min jli rasuul calayh salaatu wasalaam diinta daraaddeed nebiga daraaddeed ayay cid walba waxay dhaheen cadaan iyo madowba waxaa la yidha fooda aynu gelinayna waalmuhaajiriina dadka muhaajiriinta ahaana waa sawhum waxay ku xiriiriyeen weeye oo la qaybsadeen filamwaali maalkii way la xiriirsadeen waa sawm waxay ku xiriiriyeen oo la mushaarakeeyeen oo la wadaageen filamwaali maalkii wa kaana almuhaajiruun muhaajiriintu waxay ahayn qaliilan niman yar ghurabaa oo iska qariibo koytaa bay ahayd fuqaraa oo xoolhaysanoo xoolahoodii lagala haray mustadcafiina la daciifsan jiro magaalada madiina lagu fiijisan jiro lagu cayrsan jiro lagu dhihi jiray ayaan muhaajiriintu wey wa araada saa hadday tahay wa araada wuxuu doonay wey wa araada rasuul sal la alay nabi maxamed wuxuu doonay an yucarifa annaasa dadka inuu garansiiyo oo tuso qadr alansaari ansaar qadarkeeda iyo darajadeeda sharafteeda in dadka tuso ayuu goor ugu sheegay licilmihi nabiga ogaashadiisa uu ogyaho waa ugu sheegay waxyi ana annaasa dadku yaksuruuna way badanahayaan walansaaru yaqiluun ansaarna way yaraan doonaa dadka ummadaha kale waa badanaa alikawa way noqonayaan waa tarmayaan ansaarna waa yaraanaysaa way amri min allahi caza wajal wa ana alamra arrintu say amarka iyo talada iyo mulkiga boqortooyada iyo khilaafada laga hadlaya wa ana alamra alkhilaafa wey sayakuunu amarku wuxuu ahaan doonaya taladu fi lmuhaajiriin muhaajir buu ahaanaysa cumar abubakar baa qabtay cusmaan baa qabtay cali baa ku wegey cali cali cusmaan baa ku wegey cali baa ku sii xigay saasay xaaladdu ahayd fa kullu man shaaraka alansaar ansaar qofka la wadaaga fii nasri illaahi ilaahay gargaaridiisa iyo wa rasuuli rasuulkiisao loo gargaaro bimaa amkanahu wixii u suurta gashay asla diinta ku garab istaaga fa huwa shariikuhum ansaar waa nin la wadaagay nusradii iyo khayrkii hiiladii la wadaagay fi lxaqiiqati sida dhabtaw ansaarnimadu haddana waa jirtaa diinta qof u gargaara nebi maxamed difaaca shareecada difaaca ilaahay difaaca u nusreeya fa huwa alansaari weeye asaguna isaguna ansaari man ansaari ila allah qur-aanka waad ku soo wartay fabukdu man nasara allah qofkii inaad u cadhooto fabukdu man qof inaad u cadhooto nasara allah alle u gargaaray waa rasuulahu rasuulkiisa u gargaaray nifaaqun waa gaalnimo weeye yadkhulu waxaa gelahaya dadka ilaahay u gargaaray waxaa gelahaya yadkhul waxaa gelaya fii dalika fii nusrat illahi wa rasulih waxaa gelahaya kullu saxaabati saxaaba oo dhan baa gelahaya min almuhaajiriin waalansaar iyo kuwii caraabta reer baadiyaha iyo qayrkood baa gelahaya aladiina saxaabadaasoo nasaruuhu nabiga u gargaaro u hiliyey wa mubqiduhu midka saxaaba u caroodana munaafiqun kaafir weeye limaa dakarnaahu waa munaafiq waa ku gaallaa waana kaafir limaa dakarnaahu warkaan kuu sheegnay oo adilo ah liyaqiida bihim اlkufaar gaalnimaan ahayna saxaaba uma caroodo horan kugu soo sheegnay qaala alxat bnu muarif wuxuu yihi waa nin taabiciye kaana wuxuu ahaa anagu waktigan soo gaaro taabiciin iyo saxaabo yuqaalu waxaa la oran jiray kaana yuqaalu mid la ahayd bukdun bani haashim ree bani haashim in loo caroodo nifaaqun waa gaalnimo wa bukdu abibakar wa cumar nifaaqun waa gaalnimo washaaku midka ka shakinahaya khilaafadooda iyo iimaankooda islaamkooda iyo ahljanno inay yihiin fii abibakrin ka shaakin fi sunna sunada nebi maxamed iyo xadiista iyo diintao dhan qof ka shakisan buu lamid yahay abubakar qof ka shakiya washaaku fii abibakr ka shaaki fii sunati sunada nebi maxamed iyo xadiis iyo khayrka mid ka shakiy buu lamid yahay diin laawo qaala caliyin wuxuu ibn abi aalib radi allahu canhu qaala rasuulu lahi sal rsulka ilahi wuxuu yidhi yadharu waxaa muuqan doonaa fii ummati ummadayda waxaa muuqan doona soo bixi doona fii aakhiri zamaani zamaanka aakhirsa waxaa soo bixi doona qowmun dad wey yusamuuna lagu magacaabo alraafidata lagu magacaabo wey yarfuduuna waxay diidayaan alislaam islaamkay diidahayaan xadiiska rawaahu cabdulahi ibnu axmed fi musnad ayuu ku wariyey w musnadka asagoo qaybo uu leeyahay ayuu ku wariyey can kaiir ibnu nawaa buu ka wariyey can ibraahim ibnu xasan can abi xasan buu ka wariyey wey an jaddi xasan ka wariyey an caliy ka wariyey fadakarahu uuna sheega weeye asalkaasa waa daciif wa huwa fi sunan asalka waxaa ku qoran huwa fi sunna baa ku qoran weeye min wujuuhin saxiixa sida sunna ku qoran asalkooda halkan anag noo qoray wa fi sunan macnaha sunnada waxaa ku sugan iyo axaadiista waxaa ku sugan wa huwa asalkan iyo macnihiisu fi sunani min wujuuhi saxiixa weeye min wujuuhin saxiixa wa kaiiru ninka kaiir la yidhaahdana kaiir nawaa yuacaf waa la daciif waa daciif waa runtiisu wa ogyahay waa ogyahay marka raafidu atarku daciif ahaado laakiin macnaha waa saxiix aakhurisamaankay yimaadeen waxa weye yarfuduuna alislaam waliimaan wasaxaaba watawxiid alkhayr bayna diidayaan marka sunantan uu sheegahayana macnaha wuxuu ka wadaa xagga aahaarta saxaabada ayuu ka wadaa huwa fi sunan wuxuu ka wadaa min wujuhi saxiixa macnaha xagga aahaarta saxaabada macnihiisa wax kutusaayaa ibnu katiir yudacafu wa rawaa waa wariyey abu yaxya alxilmaani baa wariyay can caliy bn abi aalib uu ka wuxuu qaala linabiy sal l sl nabig ilahi wuxuu ugu yidhi yaa caliy caliyow anta kuwa jamaacadaada iyo kuwa kuu gargaarahaya fi ljannati ku jirta adiga kooxdaada wa ina qowman dad lahum uu nabzun aw nabazun bacda oo la rabay iyadoo la xarakeeyo iyadoo la loo badan yahay nabaskuna waxaa weeye huwa laqabu waa laqab wey anagu aanu naqaana naanays wey <laughs> waina qowman dad lahum u sugnaay nabsun aw nabasun laqab uu sugnaaday iyo naanays yuqaalu lahu leeya alraafidatu la yihaahdo in adragtahum haddaad haleesho faqtulhum la nimanka ayaga oo jar wey fa inahum ayagu mushrikuuna kuwa ilaahay waawadaajio mushrikiin oo gaala wey qaala caliyun wuxuu yidhi yantaxiluuna waxay ka diindhiganayaan xuba ahlilbeyti ahlulbeytka inay jecelyihiin bay ka diindhiganahayaan waa sidaa hadda dee jirta wey walaysu maysan ahlin kadalika sidaana may ahlubeytka ma jecla waxay ugu gabanayaan ahlubeytka inay islaamka duraan oo tacniyaan oo islaamka la dagaalaman bay ugu gabanayaan khubaraana u dejisay oo yidhi islaamka halka ka soo gala wacaayatu daalika calaamada hawshaa kutusaysana waxaa weeye inay ah, shayaadiin yihiin ooy san diinta shuqul ku lahayn annahum ayagu yashtumuuna waxay caayayaan abaabakrin bay caayayaan wcumar bay caaisha radia allahu canhuma rawaahu cabdulahi ibnu axmed baa wariyey aarkan isaguna waa daciif wey wa fii lafdin lafdigale waxaa ku sugan yakuunu waxaa ahaanaya bacdanaa anagu markaan dhimana ka gadaal waxaa ahaanaya qowmun dad baa ahaanaya yantaxiluuna waxay ka diindhiganahayaan mawadatana anaga mawadadana iyo jacayl inay ka diindhiganahayaan yakdibuuna way ku been abuuranaya calayna anaga duushanadana waa ku been abuuranahaya waxaanan qabin bay noo sheegnoo tiirinaya maariquuna ay maariquuna min addiin wa min alislaam diintii islaamka iyo iimaankana waa ka baxaya aayatu dalika calaamadda hawshaa kutusaysa waxaa weeye annahum ayagu yasubuuna waxay caayana abaabakrin wa cumar bay caayaya cumar iyo abubakar ayay caayahayaan weye atarkan asagana isaguna maaa dacfibaa ku jira isagana dacfibaa ku jira warawaa waa wariye albaqawiyi ayaa weye baqawi abalqaasim wey abalqaasim baqawi adi xaafido imaam maaha kii wadaadka shaaficiga ah u qaadan shaaficiga kitaab sunna iska lahaa ma aha iyo tahdiib fiqi shaafici iska lahaa wadaadkan wadaad xaafido imaam ah weeye ayb wuxuu yii wafii waxaa kusugnaa baqow markuu abulqaasim baqow markuu wuxuu yidhi xadiiska waxaa ku sugnaa aynama adraktumuuhum kuwa ayaga meeshaad ku haleeshaan faqtuluuhum laaya oo jara oo gooyow fainahum mushrikuuna waa kuwa mushrikiina oo waaniyiina ilahay keyrkiis bay caabudahayaan wy dacfigiiba isaga lagu jaasan waa daciif wa ruwiya waa la wariya aarkan mawquufan isagoo ku taagan calaa caliyin cali hadalkiisa inuu yahay waa lagu wariyey wamafruucan nabigana waa loo rafciye waa loo nisbeeyey kursi dacfiba aartan ku jira lalakaya keyrkiisii way wariyeen wa rawaahu waxaa wariya ibnu bada ayaa wariyey wey cabdlah ubaydillah alxambali alkucbari weeye imaamat alkubra imaamat suqra ninka iskale nin xambaliya weeye saddex boqol iyo sagaashan kow meelaas ayuu dhintay nin xambali imaano xaafid ah weeye mujtahida wey qaala waxaan anas buu ka warinaya qaala wuxuu qaala rasuulullah rasuulku ilahi wuxuu yidhi in allah alla ikhtaaranii waa i doortay wakhtaara lii anna wuxuu ii doortay asxaabi asxaabtaydu ii doorta fajcalam wuxuu ka dhiga ansaari kuwa aniga ii gargaaro ii hiliya wajcalam wuxuu ka dhiga asaarii xilkaygiiyo qaraabadaydiibuu ka dhigay wey wa inahu amar iyo shani sayeji-u waxaa imaan doonaa aakhiru zamaani inahu sayajiiu aakhiru aakhiru zamaan aakhirka lama hoos lama kordhigi lama hoos lama gudi karo waa in la kordhigo liannahu wuxuu noqonayaa wainahu sayajiiu qowmun faacilki waa qowmun inahu sayajiiu qowmun aakhira zamaan waa in aakhir waa in la kordhigo wainahu amar yeeshana sayajiiu waxaa imaan doona aakhira zamaani zamaanka aakhirsa waqtiga aakhirsa waxaa imaan doona qowmun dad baa imaan doona yantakisuunahum saxaabada durahayo yantakisuunahum yantakisuuna saxaaba ashaartayda asxaabtayda xididkayga ayay durayaan wey saxaaba duraya alaa hooyay baraaruge falaa tu'aakiluuhum waxba ha la cuninina xeera iyo saxan gacanta ha la gelina miis hala fadhiisanina walaa tushaaribuuhum shaana ha la cabina iyo koobajiina ha la cabina wey ayb alaa hooyay baraaruge laa tunaakixuuhum ha u guurinina wey hana ka guursanina alaa hooyay baraaruge falaa tusalluu ha tukanina macahum la jirkooda ha tukanina wey salaad ha la tukanina ha ku xidhanina wey in mushrikiin weeye walaa tusalluu ha ku tukanina calayhim dushooda janaasadan ha ku tukanina qof ayagoo dhintay falaa taqum calaa qabri walaa calaa janaasatihi calayhim dushooda xallad ku degtay weeye allacnatu lacanadayn amayska tirnayd calayhim waxaa loo soo hormariyey jaraa majruurka liyufiida alxasra walqasra calayhim bay ku degtay weeyaan xal calayhi dushooda xallad ku degtay allacnatu lacnadii dhamayska timid boqol kiiba boqol way ku degtay wa fiihi nadarun nadar baa ku sugan wey aarka asaga asna waa daciif san dacfi baa ku jira wa ruwiya waa la wariyey adcafu min dalika kan wax kasii daciifsanna waa la wariyey can abu hureyra ayaa laga wariyey wey abu hureyra midka mid ka daciifsan isna waa laga wariyey asna daciifa ayaa laga wariyey oo ibnu banna isna wariyey laa tasubu laftiisa laa tasubu asxaabi faina kafaaratahum alqatlu in la caayo waa dil ayaa kaana lagu weriy asna aciif laakiin ha yeeshee intaa waa marfuucii bu sheekh uga baxay hadda wuxuu rabaa dhaqankii saxaabada inuu kugu sheego saxaabi maxay samayn jireen taabiciin maxay samayn jireen muslimiintu maxay samayn jireen hadii saxaaba la caayo abubakar umar haddii la caayo laakiin ku noqonaya haadaa buu ku yidhi ma'huurun saxaabada oo la caayo in laga eh, ay tahay fisqi iyo gaalnimo iyo nifaaq ay tahay ma'huurun laakina haada mauurun can aaabati aaabada waa laga wariye waana ka sugnaada wy faruya waxaa laga wariyey can caliyin waxaa laga wariyey anahu cali balaqow waxaa soo gaaray ana cabdulaahi ibni sawda ninkii la ohan jiray yahuudiga gaalka ahaa oo cushmaan in la dilay soo abaabulay cabdulahi ibnu saba ninki la ohan jiray alyahuudi weeye ninkaasahw ninkaas ibn sawda cabdulaahi ibnu sawda ninkaasa waxaa la soo gaaray cali inuu yantaqisu inuu durahayo abaabakrin wa cumara inuu durahayo shaykhayn inuu durahayaa soo gaartay fahamba wuxuu hamiyey oo doona biqatli inuu dilo doonay oo u yeedhay seeftiina waa diyaarsaday rag baa joogay waa lagu dhaga cali urkaadi baa lay hawsha fidna hadda taagane haddaaba waxaa wey dagaal socdaaya haddaad disha inkaar qabahan balaayo kalaan u fukaraysa urkaadi baa lay ayib fahamba biqatli markaa markii lagala hadlay iyo wuxuu hadday saa tahay aniga asagu magaalo wada joogi mayne madaa'in ha ka dhaco magaalo ka fog dhowr boqol kilomitr jirta meeshaa meel ka sugaysa ma joogi karo ballanka ilahay haddaan meesha meel kusugo isa arko waan dilayaa asaga waxaa la horay dhiiggaagan ku hagoogin hadeere dameer qaadaa le naga carabo halkaas joog jiro wa haadaa maxfuudun warkaa waa maxfuud waa ka sugan yahay weeye can abilaxwas abiaxwas waataan soo marnay salaan ibn sulaym alxanafi alkuufi waataan soo marnayo rijaal bukhaari wa muslim ayrihi wey rijaal shikhayn wa rawaahu waxaa najaad ayaa wariyey wey najaad wataan soo marin najaadaas cafan najaad isaga manan soo marin abubakar abubakar maxamed ibn axmed baa la yihahdaa anin imaamo xaafida weeye isaguna mutaqdimiintii mutaqdimiintii wa ibnu bata wa laalakai ragga salafka kurtugaana ibnu bata asagana hadda waataan soo marayni laalakai hibatullahi asagana wey sharxu eh, usuul eh, ahlusuna waljamaa ninka iska lahaw kitaabka hadda noo madbuuca lixdan jila ninka iska lahaw iyo wahayrihim culummadaan oo dhan oo salafka ah raggaan oo dhan oo atbaacu taabiciin way wariyeen w hawshaaya marka waa saxiix wamaraasiilu ibraahim ibrahim naqaci way la socon ibraahim naqaci asarka hor wax ka warinaayo caligu marka waxaa asagaa loo dhexeeyo marka u gooyo wamaraasiilu ibraahim ibraahim naqaci taabiciga jiyaadun ayaduna waa wanaagsantahay maraasiisha cali abu u wariyo ibraahim naqaci ayaduna waa jiyaad way xoog badan tahay waa fiicantay la soco walaa yudhiru ma muujinahayo caliyun cali ma muujinahayo walaa yudhiru caliyun annahu cali hama inuu doonay biqatli rajulin nin inuu dilo ilaa ilaa wahuwadaas meesha asalka uma jiro huwadaa sheekh wuxuu meesha u geliya ma garanayo inay khata tahay baan malaynaya walcilmu billah lianna asalka waxaa weeye walaa yudhiru caliyun anahu hama biqatli rajulin eh, ilaa xalaali qatlihi cindahu saasaa ku taado wahuwada marka meesha asalka eh, kuma jirto macnahana way qarribaysaa walaa yudhir cali cali ma muujinayo anahu cali xama inuu doono biqatli rajulin ilaa wlxaal huwa rajulku xalaalun uu bannaan yahay qatluhu dilkiisa weeye cindahu cinda cali uu bannaan yahay nin uusan dhiigiisu bannaanayn cali ma hamiyeen mana doono inuu dilo marka ninay u bannaantahay inuu dilo ayuu hamiyey oo doonay kabacdina waa lagu hagoogtay waxaa la fitnaad dhalanaysa nagada inkaar qabahow daay wa inamaa in kalamaani tarakahu wuxuu uga tegey khawfa alfitnati fitna asoo ka cabsanahay wuxuu ka cabsaday tolkiis iyo qabiil iyo beleed jamaaca kuwiisu inuu wax soo abaabulay siduu cusmaanba wax ugu abaabulay dagaal iyo fidno cusub inay dhacdo oo balaa dhacdo marka faraa ka qaadbeelay naga dankaar qaba inabaa tarakow khawf alfitna inay fitna dhacdo ummadu islaayaan buu uga tego wey kamaa amsaka siduu uga joogsaday rasuululahi rasuulka ila siduu uga joogsaday can qatli inuu dilo bacdi lmunaafiqiin munaafiqiinta qaybo ka mida inuu dilo suu nebigu uga joogsaday oo yidhi fidnayaysan dhici dadkuyaysanhi saxaabadiisu dilahaya saasoo kale uga joogsaday wy ay marka dilkiisu laakiin waa bannaanaaw gaal u ahaw waqaala cabdiraxmaan ibn abza wuxuu yii alqaadi wuxuu yidhi wataabic asagcafan waa saaabi cabdiramaan ibn abza waa saxaabi low samictu haddaan maqli lahaa rajulan nin haddaan maqli lahaa yasubu caayaya cumara cumar caayaya cumar bn khaaab caayaya la darabtu cunuqahu qoortaan ku dhufan lahaa buu yii cabdiraxmaan bn absa saxaabiyun mashhuur buu ku yiri shaksamtaymiya wuxuu saa u leeyaha hadal baa jiro hadal ayaa jira marka hadalkiibuu shaksamtaymi wuxuu rabaa inuu xididan u siiyo wuxuu waa saxaabi wey qaldan cabdiraxmaan bn absa saxaabiyu mashhuur wey kaana caamilan caamil iyo waalibu wuxuu ka ahaa calaa makata markuu caamil ka ahaa cumar buuna waali uga ahaa waxaana la og yahay oo la taxqiijiyey kutubu taariikh cumar intuu helaya qof saxaabiya oo xilkaa ku haboon oo qaban kara qaban kara oo kasoo bixi kara taabic uga dhiib jiri xadiiqa ciidka cumar la dhiraandhigiyey kutub goyna laga qoray sidaas daraaddeed baa qofku haddii la yidhaha cumar baa xil dhiibay waxaa hoosta laga xalay waxaa la yidhi saxaabiga rag baa badagaataystayba waxay dhahan cumar maa xil dhiibay saxaabiga dhe urkaadu yaalla meelo waxaa jirta intuu saxaabi waayey hawshaa u qalma uu taabic u dhiibay baa la hayaa u kaadiya laakiin sida mashhuurka caama leedahay cumar hadduu nin xil dhiibo saxaabigu marka kaana caamilan markuu u dhiibay markii loo sheegay inahu xaafidun wa caalimun bilaxkaam waalfaraa'id markii loo sheegay ayuu u dhiibay wey weliba waa tii uu yidhi nin buu magaalada madiina magaalada maka waali uga ahaa ayaa ka hortegay cumar ka hortegay isagoo soo socda oo madiine ka yimid soo dhoweyntii markaasuu magaaladii aad la soo tagtay iyo dadkii aad waaliga u ahayd suu yidhi waxaan uga soo tegay cabdiraxmaan bin cabsina uga soo tegayoo waa nin faraa'idda ah, yaqaano oo caalim oo xaafid kitaab illaahi wuu ammaana markaasuu cumar ilmeeyey markaasuu ilaahay baa nebi maxamed waxaan ka maqlay kitaabkan qur'aanka dad ilaahay waa ku koryeelahaya intay qabsadaan oo ku dhigaan oo ku camalfalaan dadna ilahay dhulku ku dhigahayaa intay dayacaan oo ka tagaan oo tuuraan ayaa ilahay dad dhulku jiidahayaa wastacmalahu sidoo kale waxaa waali ka dhigta oo caamil ka dhigtay caliyin weeye calaa khuraasaan khuraasaan oo dhan baa loo dhiibay wey dhulkaas iiraan ka bilaabatay ilaa afghanistaan iyo jamhuuriya ruushka qaybo ka mida ah loo dhiibay wey marka ninka noocaasoo imaamka oo saxaabiga ayuu ahaa wuxuuna yiri cumar haddaan maqa nin caaya darabtu cunuqahu qof saxaabi ah qof maxaa weeye dhiiggiisa bilaaj ku daadinayo saxaabo qofkii caaya oo khulafaa raashidiin cayn la dilahayaa lagu sheegay wa qaala caliy cali bin abi aalib wuxuu yidhi laa tufadiluunii hayga fadli sino hayga dheeraysino hayga rafcinina laa yufadilhum iga dheeraysiin maayo iga kormarin maayo axadun qof weye calaa abibakrin wa cumara ilaa jaladtu waan jaldinahaya jald almuftari midka been abuurta oo qof zina ku qadfa inta lagu dhufto kal gu dhufanasideedan baan ku dhufanahaya khayru naasi dadka midka ugu khayr badan bacda rasuulilahi abubakr uma cumar wey dadka ugu khayr badan nebi maxamed cumar wey abubakr wey uma cumar wey rawaahu cabdulaahi baa wariyey ibnu axmed wabnu bata ayaa wariyey waayruhumaa ayaa wariyey walaaaaru aahaarta iyo aqwaasha iyo ka timid fii alika fii daalika maxay tahay saxaabo qofkii caaya in la tagfiirinaayo oo la dilahayo oo la jaldinayo oo meel looga soo harhayo kaiiratu way badan tahay jiddan aad bay u badan tahay saxaabada way ka sugan tahay walaaaaru fii dalika can saxaaba kaiiratu jiddan aad bay u badan tahay warawaa waa wariyey alimaam axmed ayaa wariyey biisnaadi axiix buu ku wariyey can ibni abi leyla eh, cabdiraxmaan bn abi leyla taabici mashhuur faqiih caalim mujtahid ayuu ka wariyey bisanad saxiix uga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan bn abi leyla tadaalow ay tamaalow waxay ku murmeen rag baa murmay rag baa niqaashada isqabtay tadaalow waxay ku murmeen fii abi bakrin wa cumar bay ku murmeen rag baa abubakr cumar isku qabtay faqaala rajul baa wuxuu yidhi rajulkaas waxaa asal waxaa ku qoran faqaala rajulun min eh, eh, eh, mxuu ree cuaali nin ka mida ree nin ka mida ayaa wuxuu yidhi cumarun cumar baa afdalu min abi cumar baa abubakar fadli badan ninkaa yiri wa qaala jaaruudu wuxuu yidhi jaaruud ibnu mucalla ayaa wuxuu yidhi isagu waa saaabi kan waa ayaa wuxuu yidhi bal abubakru afdalu minhu min cumar war warka joojin abubakar baa ka fadli badan cumar warkiina anca joojin fabalaga cumar fabalaga cumar cumar waxaa gaaray nimankaa inay doodeen oo nin uu yidhi cumar baa wuxuu ka fadli badan yahay abubakar warkaasaa gaaray qaala wuxuu yidhi ibn abilayla wuxuu leeyahay fajacala cumar wuxuu gudagalay yadribhu inuu garaacayo ninkii yidhi cumar afdal min abubakar ayuu ku bilaabay darban buu ku bilaabay bidarati ushiisii yartaahaydo bakooradda ahaydoo watay oo cumar lagu yaqaano jinka uu ku saari jiray iyo qofka edadan ku garaaci jiray ku fayoobaan jiray ayuu la dhacay xataa shaqara intuu ninkii kor uga qaaday birijlayhi labadiisa lugoodu ilaa lugta uu ku gabday intuu dhulka ku dhacay uu aftada cirka u taagay oo lugaha cirka u taagay ayaa la garaacay madaxa inta laga garaacay beerka oo dhulka ku dhacay iyo lugta ku gabada lugta kor qaaday xataa shaqara birijilay lugiisa dhulka kor qaaday uma aqbara wuxuu u soo qaabila u soo jeestada cumar weeye uma aqbara cumaru ila jaaruudi u soo aqba soo qaabila asna inuu garaac u daro oo yirahda xad dooda ku geliye doodaan iyo hawshaan iyo darar adiga maxaa kuu geeyey faqaala wuxuu yidhi jaaruud waa wuxuu yidhi ilayka canii war aniga iga leexdaya miyo cumar waa aniga igu degdegaya xagee igu soo ordaysa aniga anigu maxaan sabi anigu xaqii baan ku adimay waxaana sheegay abubakar inuu kaa fadi badan yahaan sheegay maxaad gu dilaysaa anuu xaqan ku taagana iga leexae caday ka cami inuu iga leexabu uma qaala cumar marka waa istaag cumar waa nin haddii xaqa loo sheegay tawxiidka diinta garka waqaafa waa istaagaya markii la ilayka cami aniga iga leexo anugu xaq baan ku taagana maxaa iga rabtaa waa ka istaago uma qaala cumar wuxuu yidhi abuu bakr kaana wuxuu ah khayra annaasi dadkii u khayr badan buu ahaa bacda rasuuli rasuulilah ilahay gadaashi dadka midka ugu khayr badan bu ahaa fii kada wa kada sidaa marka la sameey oo sidaa la sameey oo waxaa la sameey oo ah acmaashu sameeyey islaamku difaacay murtadiin suu ula dagaalamay gaalo suu u jebiyey khilaafada suu u qotameeyey suu wax u kala agaasimay iyo meeshuu islaamka uga soo baxay wuu tiriya marka wuxuu yidhi ninkaa gaara ah, mar damba ninkaan ka maqlay ballankiina wuxuu ogaanaya uma qaala wuxuu yidhi man qaala qofka yidhaahda ayra haada taa waxaanay adugu aad tiri oo ah cumar inuu dadkaabubakar dadka ugu fadlibadanyagugu badanyaugu fadlibadanyahy bacda nebiy waxaanay qofka yidhaahdaa aqamnaa waan qutminaynaa waan ka oogaynaa caleyh dushiisa xadda almuftari kan been abuurtay oo qaadifka xadkiisaan ku dhirana jaldis baan kala daarayna ayb hadduu iswaalwaalana waaba la diliba wuxuu ku sheekh islaam tegi faida kaana khaliifataan labadii khaliif hadday yihiin alraashidaani ee la hanuuniyey cumarun wa caliyun weeye radi allahu canhuma hadday yihiin yajli daari kuwa jalbinahaya oo garaacaya liman yufadilu ciddii fadliga dheeraad siinaysa caliyan calaa abibakr wa cumar ka fadli siinaya hadday garaacayaan aw yufadilu ka fadli siinahaya oo ka dheeraysiinaya cumar calaa abibakrin abubakr ka kormarinaya hadday garaacayaan walaysa fii daalika kormarinta sabun cayb kuma sugna waan ka fadli badanya baa tiri cayb xamaadan caayb maca daalika sideetan lagugu dhufanaya culima waxaa la ogaaday oo la gartay ana cuquubata sabbi cayda oo la caayo cuquubadeedu cindahumaa cinda cumar wa caliyin weeye fowqa daalika jaldiga way ka fowqa daalika daalika waa jaldiga wey way ka sarraysaa bikatiirin in badan bay ka sarraysaa huwa alqatlu in la dilo war meesha imaa sabun wa imaa tafdiil baa yaalla tafdiilkii baa waxaa lagu yidhi waa la jeldinaya sabiga xukunkiisa wuxuu yahay marka huwa alqatlu qofkii fadli iyo dheerayn la yimaada yujlad qofkii sabi la yimaada yuqtal jaksntin waa niqaashay hawsha waa kala tuur halkaa marka waxaa ku gabagabowday qofkii saxaaba caaya xukunkiisu inuu yahay horta xukmu sabi saxaaba xaaraan maqtaca inuu yahay in la dilaayo la jaldinaayo la tacsiiraayo meel or looga saaray waa dhamaaday fasalka waa dhamaad fasalka labaad muxuu ahaa in axkaamu saabi in goonigooni loo sheego in goonigooni loo sheego la kala qaadqaado oo maxaa la odhanayaa saafiga waxaa ka mida mid kufrigiisiiyo gaalnimadiisa aan khilaaf ka jirin mid eh, inuusan gaaloomayn xoog doonto saxiix tahay iyo mid la ysku hayo ma gaalbaa mise ma aha dood ay ka taagan tahay waxaana la sheegaya waxyaalaha ay dhahayaan hadduu saa yihahdo waa gaaloobay hadduu saa yihahdo ma gaaloobay hadduu saa yihahdo dood baa ku jirta wa tafsiilu dali wa tafsiilu lqowli fii dalika qowlka oo la tafsiiliyo lakala dhigdhigo fii dalika hawshaa ayada fii dalika eh, waa inaad u noqoto labadii sheekhu uu tartiibiyey ile wuxuu yii muratibu kalaama soo noo soo dhigi sheekhu fii faslayn faslayn sheekh waa tuna soo yiri waatuna soo yiri sheekh islaamti wa naxnu muratibu kalaam fii faslayn axaduhumaa fii xukmi sabbihim mutlaqan waatuna yiri sabxada boqol toban iyo sideed waani fii tafsiil axkaami saabi axkaamtiisoo la kala dhigdhigo saasoo ciwaanku ah wa tafsiil qowli qowlkoo la kala dhigdhigo fii dalika ay fii saabi la kala dhigdhigo waxaa weeye ana man iftara ciddi ku been abuurata cafwan ana man ikhtarana qofkay la xiriirsanto bisabihi caydiisa waxaa la xiriirsanta saxaaba caanayo dacwa inuu sheegto ku andacoodo anna caliyan ilaahun cali waa ilaahay cali waaba ilaahay sida shiica leeyihiin shiicasay leeyihiin qayba ayaga ka mid cali waa ilaah ah. wey aw ma ahane annahu cali nabiyun waaba nebi wey aw ama jibriilun malikuljibriil alia waa qaldamayo waxyiga waxayd cali inuu geeyo maxamed bayso kahayn ma adeer ahaa maxamed kala duldhacay hawlaha hadduu la yimaado cay saxaabana uu la yimaado falaa shakka shaki kuma jira ismootidiis iyo mugdi fii kufri haada kaa ya shaki kuma jiro mulaq biitifaaq muslimiin kaasaa waa gaalo bal iskaba dhaafa asaga kufrigiise laa shakka shaki kuma jiro iyo ismootidiis fii kufri man qof gaalnimadiisa tawaqafa ka istaagay fii takfiirihi kaa gaalnimadiisa ciddii ka istaagtaa in la gaalaysiiyo ayaan shaki ku jirin shiico iyo shayaadiintan iyo khumayni in la gaalaysiiyo in ayuu gaala yihin shaki kuma jiro kii ka istaaga oo yidhaahdo niyo nimanku laa ilaah bay leeyihiin kaa gaalnimadiisa ayaan shaki ku jirin sheekh gaalnimanka hadda iiraan jooga sheekh kufrigoodii gaalnimada bannaanka weligaa haddaad socoto oo dhegaysato oo akhrido kutubtooda koob iyo toban kitaab uu isleeyahay aayatu shaydaankii khumayni ayaan akriyay koob iyo toban kitaab uu leeyahay qaala rasuul llahi wa qaala lahu tacala ku arkaysaa marmarba waxaad ku arkaysaa calayhi salaam baad meel ku arkaysaa calayhi salaamka waxaa shaki kaga gelaaya ma cali buu ula jeedaa ma xasan buu ula jeedaa xusein cafan ma xusein buu ula jeedaa ma cali buu ula jeedaa ma nebi buu ula jeedaa ma amiiradoodu ula jeeda ma ujeeda ila waa shayaatin wax mog inuu ku wareeriyu rabaa kitaabkiisada alwasiila fiqu kaga hadlay labada mujalla dhowr jeer ma ahay wax inaba hala ekaatee midkan alimaara uu bixiyey oo dowlada qaabka loo dhiso iyo sugiinta inay qabsadaan iyo ile saddex boqoloo sano marka laga joogo ayay waxay dhiheen waagi hore waxay odhan jireen jihaadka waxaa weeye anagu jihaad inuusan macsuum hogaaminayn ma jihaadayna odhan jireen saddex boqoloo sano markii laga dowladdan hadda iiraan jirta waxaa ku dowlad safawiya ka horeysay ninki amirka waa ismaaciil uu hogaaminahay ninka maxaa la yihahda dowladda ay ku dhalato mataqaana fatwo liidata ayay dowladda iiraan ku dhalatay oo shiicada dowlad safawiya maxay ahayd waa fataawi habeenkiian sheegayo kale ka mid ahay waa hilmaa inaan sheegahay maxay ahayd nin amiira oo sunni iska ah ayaa islaanu jeceliya oo gabar boqoradoo qatara buu fura saddex buu ku fura wadaadadii sunni intuu tegay war maxaa xal ah islaantii waa iga fakatae maxaa la yidhi baa inay kaa tago onad iska tag mid shicii u tago war maxaa xal ah ruuxii kaama furnee hawshaada iska waxwaxayso gabadhaa iska waxayso wuxuu yidhi sunniyiintana ha la laayo culimmadooda qadaha laga ilaaliyo god ha lagu guro goontanami laga waxeeyo madhabkanaguna madhabka fiican saacadda laga bilaabo iiraan waxay gacanta kaga baxdahee fadwo fadwo gacanta kaga baxda madhabka dhan u shiicada arkaysaa war markaan inii sheegay fataawigu fataawi maadfataawa fataawa saad muusan ku imaa dowlad baa lagu dhisaa dowladna lagu dumiyaa fataawa maanasa ufahamtaa inaad xaqiiqada haddaa intaa fahmi weydo qofku fahmi waayo hadi ma garayna qur-aan lagu aqrin baahaya nusayriyiinta xaafid alasad nimanka hadda nusayriyiinta oo haysta shaam haysta suuriya haysta dowladdooda waxay ku istaagtay fadwa musawi si hadda goobta ma sheegin fadwo uu leeyahay wadaad shiiciya oo musawi la yiraahdo aayatullahi musawi oo reer lubnaan ah ayaa xaafid alasad markii jamhuuriyadda markii hore tafaasiir dheer bay ahayd wasiirkaa shaamigu noqday kabacdi xaafid kalu meesha geystay xaafid kaamil mu ah oo sibi sheegan lakin calmaani meesha geystay dastuurkii baa la bedelay dastuurkii markii la bedelay hawshii lasoo tillaabatubliyo isagoo sii gaashaanigu asaga madaxweynaha rasmigaa ah, lakiin madaxweyne iska hormariya beenbeen ah afar sano shan sano kabacdi meesha dabcan kusoo durko qaanuunka waxaa lagu qoray dowladda madaxweyne uu sunni noqdo markii meeshuna asagoo meesha isu diyaariyey inuu madaxweyne ka noqdo yaa li hadda nusayriyiin muslimiin kuma qorna muslimiin looma yaqaan shah muslimiinta nusayriyiin looma yaqaan maxaa xal ah qof wuxuu weydiiyey qaatulahi musawi oo lubnaan jooga midka wiilka hadda jooga bashaar abi waxaan ka hadlaa iga socdo markaasuu cindana fii madhab shiica waxaan ku haynaa ana nusayriyiin firqat min almuslimiin wa min ashiicayni baan ku haynaa marka muslim baa tahay dowladda qabso hore ugu dubkay waana qabsaday meeshii muslim baan ahay oo nusayr ah saasaa lagu qabsaday suuriya fatwaa lagu qabsada suuriya dimashq fatwaa lagu fadhiya inaad fahamta muse xagga u dambeeyey kadaafi oo xoogaa maxayse baa inta martiqaad beenbeena u sameeyey lanna saaxibu ikhtiyaaraad buu ahaaye triboli inuu ka degay garoonka u dambaysa hadda kahor waa inii sheega hadda waa xusuustaa triboli markuu ka degay musqul garoon ku taalla ku rida ilaa iminka waxay leeyihiin shiico kadaafi xagee geeye aayatullaahi muuse xagee geeye xagee geeye maxay dugru xagee geyseen suuriya suuriya meeshaad geyseen baa geynaa annaguna markaad suuriya soo celisaan oo damisha nagu soo celisaan ayaan muuse u idiin soo celinaynaa sheekhu kadaafi abaalkaan u haynu ka mid yahay kii asagaanu ka takhaluso tuuray hawshaa la socda hawshaa fahanta almuhim hawshaa iyada ah waxaa weeye in marka kufrigooda nimanka maanta waa cadyahay nimankaa iiraan haysta iyo shiica iyo xasanla nasralla iyo xisbullata waa cadyin kufrigoodii gaalnimadoodu waxbaa ku wareeri wa kadaalika sidaasoo kale man zacama qofkii sheegto oo ku been hawaasa man zacama qofka ku been hawaasa ana alqur'aana nuqisa minhu qur-aanka waxbaa laga nusqaamiyey shayun baa ana alqur'aana nuqisa minhu shayun wa kutima qur-aanka waxbaa laga nusqaamiye laga gooyo wa kutima waana la qariyey musxaf faadumaa jira ciddii ku been hawaastaa aw ana lahu qur-aanka waxaa u sugnaaday ta'wiilaatun tafaasiir baa u sugnaatay baatinatun oo hoosaysa tawiilaad iyo tafaasiir baatina ah oo hoosaysa oon la garanayn baa qur-aanka u sugnaatay ta'wiilaadkaasoo tusqidu ridaysa alacmaala acmaasha ridaysa almashruucata la jideey mashruuca acmaasha mashruuca asalaa soonka xajka jihaadka biru waalidayn khayrka ridaysa oo dhahaysa hor iska daaya xajka waxaa loo yaqaanaa waa inaad ku wareegto qubuurta awliyada salaada waxaa la yidhaahdaa inaad ilaahay xusuusato soonka waxaa la yidhaahdaa inaad raashinka iska yarayso jihaadka waxaa la yidhaahdaa inaad munkarka indhaha ka qabsato jihaad alla nidaamadu noocaasa oo inkaar qabtaa oo ridaysa acmaalulmashruuca ayuu qur-aanku leeyahay ku leeyahy shareecadu nimankaas qaba awlow ta'wiilaad baatinatun qarsoon weeye oo libirsan tusqud alacmaal almashruuca meesha la yaqaano maanta wey wanaxwa daalika waxaasoo hore qofka la yimaada asaguna waa gaal weeye wa haadaa in saa la yidhaahdo oo shareecadoo dhan la rido oo acmaal baatin ay leedaha la yidhaahdana qowl qaraamita weeye qaraamita ninkii la ohan jiray xamad xamdaan cafwan xamdaan ibnu ashcar ayaa loo nisbeeyaa laba boqol iyo siddeetan dhowrkii ayuu soo baxay inkaar buu qabay fidno badan buu sameeyey xarameynku dad badan ku laayey dadka muslimiinta aad buu u gumaaday aad buu u gumaaday tay ninkaasa marka loo nisbeeyaa qarmada qarmadada luqal carabiya waxaa la yidhaahdaa qarmadal kitaaba markaad wax qorayso laymanka markaad isku dhadhejiso oo xuruuftaad qoraysa la garan waaya la yihahdaa qarmadal kitaaba asal ahaan luqa alcarabiyan ka hadlaya laakiin istilaaxa waxaa weeye waa nimanka loo nisbeeyo xamdaan ibnu ashcad loo nisbeeyo maxaa loogu bilaabay loogu magacaabay qaramida asaga waxaa la oran jiray qarmid ama qirmad baa la oran jiray waxaana loogu nisbeeyey loogu magacaabay hadalkiisa markuu hadlayo ayaa hadalkiisa aad looga fahmi jirin oo food isu geli jiray hadalku xidhiirin jiray waa layihi waxaa kaloo layihi markuu tillaabsanaayo hadduu tilaabooyinsa nin tilaabadiisa su dhowdahay oo luga godgodo tilaabadiisa su dhowdahay buu ahaa marka hataa tilaabada sicirku isku dhajinayo socodka ayaa waxaa loo bixiyey qirmadna waa leeyahay ah, qirmadna waa leeyahay saas awsi kasta hatee shaydaanka ayaa loo nisbeeya walbaainati nimanka baaina baaina maxay nimanku shareecadu waxay leedahay daahir iyo baain daahirka waxaa ku dhaqma caamada iyo suniyiinta iyo kuwaan way keebaa wadaad baa ka shee xuseen cabdisalaam iyo ah wadaad baa wuxuu ka sheekeeyey wadaadkii kii suufiga ahay oo shaydaanka ahaa toddobaatan caalim culamada shaaficiya ayaa takfiiriyey ibn carada ibn carada waxayna kuleeyihin hadaba suxsuufiyada waxay ku leeyihin waa khaatim alawliyaa wa darajat lwaliyi fuwayq darajat rasuul bay ku leeyihiin wa dacwat khaatim alawliyaa khaatim ijaabat lwaliy asrac min ijaabat illah caza wajal bay suufiyada ku leeyihin qaybo ka mid waxaan ku leey ilahay inaad barido iyo inaad weliga barido waxaa fiican weliga inaad barido oo maxaa dhacay lianna ijaabat allahi caza wajal inuu ku ajiibo way soo daahaysaa laakiin ijaabada uu kuu ajiibo weligii iyo awliyadu tasaa usoo degdegaysaa markamaad garat ninka almuhim baa waxaan ugu yii masaajid waxaan arkay meel mawlaca dimisha ku taalla isagoo weysaysanaya markaasuu weysadii wuxuu ka bilaabay uu yidhi laguu ka bilaabay lug buu dhaqday wuu sandaarsaday haddana gacan buu dhaqay haddana waa masaxday haddana eh, lukaduu xoogaa ka dhaqay haddana gacan buu dhaqay haddana waa sandar markaasaa yaa rajul maxay tahay waxaan baa yii warkaadmaan hawsha oo qariban tahay aan ku weysanaynaay markaas war naga tagbiiru kaasay maxaa jira markaasuu tan aad idin ku weysaysanaysaan waxaa weeye waa wuduuga caamada iyo waxaa wala juhaashayda laakiin wuduuga awliyada iyo baatinka waa midaan inaan weysaysanayn awli war markaas iga tago kuhayow anigan cajci ku leeyihiin waa weliga awliya ku leeyihiin shaahitaanka isaga toddobaatan culamada shaaficiyada mujaahidiin ayaa ka takhalusay masnacu tasawuf biqaaci kitaabka ka akhri baatinada marka waa min waxaa ka mid kuwa ayaga atanaasikhiya ayaa ka mid tanaasukh macnaha isgal tanaasuq tanaasuq muxuu yahay tanaasuq ayaguna waa qayb baatinada ka mid oo ah, shiicada ka mida ah weeye waxayna ku leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaalaa qayb ka mida ah ayaa waxay gashay umaradanada iyo a'imadanada iyo khulafadanada ayay gashay bay leeyihiin mar kale waxay ku leeyihiin umaradanada qaybo ka mida naftoodii qayb ka mida ayaa amiirada kala gelaysa tusaalaan cali nafti ku jirta waxay gelaysaa khumayni bay gelaysaa tusaale ahaan khumayni tii ku jirta waxay gelaysaa khumayni kale gelaysaa tanaasux noocaasa iyo hawlo noocaasa oo nafti way isu guurguurtaa karaamaadka way isu guurguuraan hawl noocaasay qabaan daay manima shayaaiin diinlaawayaalo gaalow walaa khilaafa bukursheesan isku soo duuduuq qaraamida baatiniya tanaasuqya isku soo duuq walaa khilaafa ma jira buu ku yidhi fii kufri haaulaai kullihim warka waxba yaanan kugu daalinine khilaaf culammada islaamku kama qabaan walaa khilaafa fii kufri haaulaai kullihim dhammaantood waa murtadiin gaalow amaa man sabahum qofkii saxaabada caaya amaa man sabahum saxaabada qofka caaya saban buu caayay laa yaqdixu aan dhaawacaynin fii cadaalatihim cadaalati saxaaba weeye walaa fii diinihim diini saxaabana ma dhaawacayo milu inuu tusaale waa milu tusaale wasfu inuu ku sifeeyo bacdihim bacdi saxaaba wuxuu ku sifeeye bibuklin bakhaylnima ku siisayey qof saxaabada ka mid a ayuu wuxuu yidhi hebel saxaabi wuxuu yidhi hebel bakhiil buu ahaa wey dayib aw jubnin fulaynimu ku siisayey saxaabi saxabada ka mid wuxuu yidhi fulay buu ahaa wey saas jiru dayib aw qillata cilmin saxaabi saxabada ka mid uu qilla cilmi yara ku sheegay wey aw cadama suhdin suhdi inuusan ahayn adduunyada aruursan jiro lacagta aruursan jirayo xoola jeclaa buu sheegay uusan adduunya ka zaagin ayuu ku sheegay wey wanaxwu dalika wanaxwu howlaa wax lamid daldalay war noocaas ayuu sheegay fahaada midka haw warkaa isagaa la yimaada yastaxiqu wuxuu xaq u leeya mudanya altadiiba in la ediyo watacziira iyo in la oo la biijiyo ayuu mudan oo maxaa loo garaacaya lannu saxaabi qofka ku dhiiradaa laba gudbaaya saddex buu gudbaaya afar buu gudbaaya shan buu gudbaaya boqol buu tilaabaya maalinta muhaajiriin ansaar ka takhaluso nin culammada ka mida dahri ayaa wuxuu yidhi mucaawiya wuxuu yidhi waa albaabka saxaabada laga soo galaa man xaraka albaab yuriidu an yadula daakil buu guu raaba inuu galo mucaawiyow haddaad aragta nin wax ka sheegaayo oo le saxaabu la calib la dagaalamo xagga fulaan weeye oo jijiida haddaad aragto wuxuu yidhi guri xiran buu raba albaabkiisu gargaraacaya wuxuu rabaa gudaha inuu galo saxaabadu markuu albaabka jabiyo mucaawiya guduhu rabaa inuu dhaco saxaabada u caayo marka albaabka intuu dhaqdhaqaajinaya gacanta hala gooyo waa tuug albaab jabsanaye markaad maqasho asagoo mucaawiya wax ka sheegahayo gacanta hala jarabi halala kaco yeeli mayno cad saxaabi qofkii la arka asagoo qacaninaayo ama wax ka sheegaayo wuxuu u sinqinaayo u tillaabsanayaa inuu dhiirado oo saxaabada caayo marka laga yeeli maayo marka fahaada yastaxiqu taadiiba wataziir in la edbiyo dhaqanka la baro turxaan bixin lagu sameeyo meesha dhaqan cilinta la geeyo ayuu baaya wataziir lana karbaashow walaa yakfur mana gaaloobaayo la gaalaysiin maayo soo ma jeedi kuwa wargaalima lagugu soo xukuma kana waxaa lg walaa yakfuru wa calaa daalika oo ah inaan qofka saxaabada aan sabi mulaqa aan caayin cadaaladu diintooda aan durin laakiin wafi iyo tilmaamo qaybo saxaabada ka mida ku sheega baa yuxmal lagu xambaarayaa kalaamu man qof hadalkiis lam yukafirhum dadka saxaabada caayo aan gaalaysiinin oo min alculamaa culamada ka midahu haddaad hadda nin culamaa kule dadka saxaabada caay aan isxaabi cay ma gaalaysiinaayo qofkaa wax caayay caydiisaa waxay tahay mid aan duraynin cadaalada saxaabada iyo diintooda laakiin arrimo adduunyo ayuu wax ku sheegay ka asaga marka la gaalaysiin maaye faasiq weeye waa la karbaashaya wa amaa man qof soo maaha lacana saxaabada lacnaday lacnaday wa qabbaxa xumeeye fool xumeeye mutlaqan duuduub ahaan saxaabadu wax ka sheegay waxaa weeye waa fool xumeeyey fa haadaa midkaan asaga maxalu lkhilaafi waa makaan laysku hayo laysu khilaafsanaya magaalbaa mise waa faasiq waa la edbinaya maxay sidaas ku dhacday litaradud mri arinka xukunkiisa wuxuu ku noqnoqonayaa bayna lacni اlkayri inuu caro uu carooday u lacnadahayo iyo wa lacni iyo inuuba aaminsan yahay saxaabada in la caayo ilahay basa ugu dhawaanayo ka diindiganaya buqdi saxaaba wa kurihim waa inuu qabo oo qalbiguu u buuxo oo gaal yahay iyo inay hawsha xanaaq iyo cara ay ka keentay oo aflagadi daraayd dhaqan xumo iyo suu tarbiya labadaasaa la isku qabtay wadaadda waxay dhaheen waa kaafir bilahi alcadiim waa dilina waa murtad wadaadana waxay dhaheen waru waa la isku qabtay mid walbana qadaha uu fadhiya maxkamaduu fadhiya ayuu xukunkeeda ridahayaa mid midka kala qabsan karana ma jiro adigu adoo aaminsan inuu murtad iyo haddii laguu keeno aad ka taqallus hadduu mid aaminsan yahay in la karbaasho la edbiyo masqulaha lagu dhaqana wuu samayn toban sana ku dhufana xariga wuuna karbaashi beeruhuna ku falan carruurta agoontaana madaxa waxay ah, war nooguna qobay carruurta ku ormahaya warkuskadnima meeshuga maraya meesuna qabsan mahayo wa amaa man mid soo ma aha jaawasa gudbay daalika hawshaa waa gudbayba muxuu gudbay sabigii ahaa laa yaqdacu fii cadaali walaa fii diini waa gudbay lacnigii iyo sab iyo qabxigii mutlaqaana waa gudbayba hawlo kale u tilaabay waa ka sidaray amaa man jaawasa daalika ilaa an zacama inuu sheegto ku been hawaasay annahum saxaabadu irtadu waa ridowami nabi maxamed maalintuu dhintay ayay ooda jabsadeen bay diintii bay ka noqdeen warkaasuu la yimid buy annahum ayagu saxaaba irtadu bacda rasuul sal alla rasuulka ilahi bacda rasul la sl bay ridowami weye ilaa nafaran jamaaca iyo koox moogiya bidcata cashara aan maxaa la yidhaha dhowr iyo toban aan gaarin faraku tiris koob iyo toban sagaal dhowr iyo toban baa ma intii hordoobin intaa hadduu halkaa u tilaabo oo warkaa la yimaado ow amaana annahum saxaabadu fasaquu fasaqay noqdeen daacaday ka noqdeen dad fusaqaa oo inkaaru ku dhacday oon cuduul ahayn oon qowlkooda la qaban karin oo markhaatigooda la qaban karin oo shahaadooda la qaban karin ayay noqdeen ka daroo dibi dhal u tilaabsanaya mataqaanaa hadday yidhaahdaan waa ridoobeen ama fusaqay noqdeen laba gooraba diinta ay soo rareen oo min alqur'aan oo sunno ah laa yuctamad walaa yuxtaju walaa yuqbal weli la socdo hawshiaan lagu qarin maskiidnaad noqoto maa sheekhu waxay u socdaan waxaa weeye oy kuu leeyihin sida qur'aanka ay soo rareen iyo sunnadii xadiista aad sheegaysaan laa yuqbal liannahu khabaru fusaaq weye war faasiq haddii maxkamad la keeno qada la keeno qowlkiisa markhaatigiisa miyaa la aqbalaa maya weeye ayaguna qur-aankay keeneen oy soo xifdiyeen xadiisay din axmed ka soo rareen diintay soo rareen wejigaa looga dhufanhaya maxaa diina maxaa calag diliganaaya waxba shiica meesha ku gaadinaysa waxaw xasanallah nasarallah ayaa meesha amiirka ah eber weligaa ka tahay maalin walba xusayn bay maalin walba ku haya rasuulullahi maqli maysid radi allahu canhu maqli maysid qaala lahu maqli maysid yaa xusayn baa meelba ku qoran yaa xusayn meel lanna xusayn bay ilaah caabudanyo waata inasoo sheeg masaajid meelaha iyagu masaajida ka dhigtaan maxaa la yidhahdaa yaa cusub ha ar maxaa la yidhahdaa ha xusayniyaad soo ina soo sheegay meelaha ayagu ay leeyihin waa ku tukana maxaa la yidhahdaa xusayniyaad baa la yidhahdaa liannahu masjid alla ma aha waa xusayniyaad baa le xuseyn baa iskale oo loo dhisay nasro iyo gurbaanka ay suufiyadu garaacdo soomaalidu baana lagu xadaya lagu garaaco halkaasaa laga keena soomalidu halkaas ka keeno taa gurbaankaa la garaaco oo soomaaliya lagu garaaco oo meelaha islaamu calaamadu uma taagan yihiin abaysitida lagu qaado kaasaa laga garaacaa dhagax baa yaala ciid baa tale meel walbakaasaa yaalo gardoodi kaasaa lagu jira falaa mar hadday dhaheen saxaabadu waa ridoobeen ilaa tobaneeye ma ogiye ama waa fusaqay noqdeen falaa rayba shaki kuma jira aydan ku noqonaye fii kufri qaa'ili daalika hawshaa kii ku qowla inuu kaafir yahay bilaahi alcadiim mushrik yahay la dilaayo khilaaf kama jiro doodna kama jirto bal iskaba dhaafe man shakka ciddii ka shakidu ka istaagta fii kufrihi midka yidhi saxaaba waa ridooban oo fusaqa yidhi gaalnimadiisa kii ka istaaga fa huwa kaafirun asaguna waa gaalo iska dabatuuru kii yidhi saxaaba waa gaaloobay iyo waa ridooben khilaaf kuma jiro qofkii ka istaago gaalnimadiisa ka shakiya asna ka dabatuuru marka isilaali yaan gaalo lagaa daba tuuriya intaad leedahay shahaada shahaada kula wadaadaadu yaan laydin gaalaysiin waa inaad og tihiin masaa-isha aad la kala socotaan war qof gaalnimadiisu cad oo bannaanka taalo culamada islaamka ka hadleen haddaad gaalnimadiisi ka istaagto oo tiraahdo oo shaki kaa galo hadda islaamka wa xasilaya muxuu yahay wax islaama ku asaxaya ma jiro marka diinta in la barto oo kutubta la akhristo ayay u baahan tahay tahay waxaa ulaahi kuwa ayagaabuu ku jiri waa kuwe kuwa saxaabada caaya waxaa ulaahi asaabiin lisaxaabu saxaabada kuwa caaya ad ahara qad dahara waxaa muuqday wey lilahi alla waxaa u muuqday waa alla daahiriy wahaulaai shiica raafida kuwa saxaabada caaya qad dahara waxaa muuqday lilahi alla waxaa uga muuqday fiihim dhexdooda weeye maulaain cuquubaad baa uga muuqday cuquubaad maulaat maulaat waa jamcu maxaa la yidhaahdaa maulatun haddaad tiraa maulatan haddaad tiraa maulatan haddaad tiraahdo ood miimka aad kor dhigto sacdana godo waxaa ayaa muuqday wey dadka saxaabada caay cuqubaad waaweyn baa tegay oo lagu arkay wa tawaatara waxaa israacraacday oo mutawaatirnooda caan baxday anna wujuuhan wejiyadooda tumsaqu in loo nasakho oo loo bedelo khanaaziira doofaar in loo bedelo wey filmaxyaa ayagoo nool walmamaat iyo markay dhintaanbu ayagoo nool iyo ayagoo dhintay labada doofaar in loo bedelay tawaataradu waa tataabacad washahra cinda almuslimiin heekhuka milicsanahayaa heekhuda waa baxa goobta waa baxa wuxuu milicsanahayaa kutub taarikh waxaa ku yimid dad saxaabe caayi jiray inay doofaar noqdeen hal kitaab baan idiin dirahayaa waad ku akrin kartaan bayna almaqrib waalcishaa awowgood kuwa laguway baati waxba akrin maysaane oo lagu baatiye waa inaad wax akridaan waryaha wax akrida meesha fadhiga ka kaca kitaabka waxaa la yidhaahdaa annahyu can saxaaba annahyu eh, can alasxaab annahyu an ilaab baa la yihaahdaa wamaa kaana fiihi min alim wlciqaab ayaa la yihahda waxaa iskale maxamed bn cabdilwaaxid diyaudiin almaqdis ayaa iskale maxamed bn cabdilwaaxid diyaudiin almaqdis ayaa iskale nacalima oo saaxibu taalifa kitaabkaas akriya waa kitaab yaro maca taxqiiqisa hadda hadii laysku daro boqol iyo lixdan safxo laakiin inta asalka ah markii muqadimaadka iyo faalisa laga reebo boqol iyo labaatan safxo kanaan akriyayno kale bayn almaqrib walcishaa maca salaam maqrib cishaa tukanaysaa annahyu can asaab annahyu can alasxaab wamaa kaana fiihi min alimi walciqaab kitaabka maxaa ku qoran laba qiso manaha aad u badan tahay wey lakiin laba qiso keliya baan ka sheegahaya waqtigaaske laba qiso waxay tahay niman baa waxay leeyihiin qisaadka kuwana waa daciif kuma waa saxiix waxay leeyihiin niman baa waxay leeyihin laba nin oo culamaa ayaa waxay leeyihin muslimiin waxay leeyihin nin baanu safar isla ahayn nin buu caayay asxaabadu caayay saxaabu caayay saab wax ka sheegay ilahay ka cabsaanayo adigu ninku waa isku dhacnay meel magaalo aan nimid magaaladu asna meel ka aaday anagu meel baan ka aadnay inaan soconana waa rabnay ninka annagoo isku dhacsan ayaa qoloba meel bay xoogaa ku nasatay hadhow baan oran kaarqabihii aan soconnay aan u yeerno safarkeenna aan sii wadanay magaalo kale loo socdaa ninkii markii laha loo yeero gurigiisii aada meeshu ku degay waa u yeero kaalimkaasaa nin baa u yeero dhalinyara wuxuu ku yiri war ninkii saaxiibkiina mucjisaa ku dhacday war maxaa ku dhacay saalee labadiisi gacmood waxay noqdeen luga doofaar luga doofaar bay gacmay noqdeen gacmuhu qarinahaya dadku ka baqaaya gacmuhu saa u qarin busakududo gokududuwahaya waru yeer baan nabaynaya wuu soo baxayo adigu war maxaa dhacay hawshi gacmuhu qarinaya doofaar ah gacmuhu luga doofaara waa isracnay magaalada aan ka safranay meel baadiyaa markaan marayno ayaa waxay dhaheen doofaar baa nagu soo baxay doofaar jilbay ordahaya ayaa nagu soo baxay doofaarkii markuu indhaha saaray saaxa sayxata eh, eh, eh, khanaasiir sida doofaaradu u sawreeyaan oo u qaydaan u ciyaan buu ciyey wa tanasakha ilaa khansiir doofaarna waa isu bedelay dabadaan ku dhacanay doofaar maxaa ka sugaysaa ninkii saxaabada caayay doofaar siisu u ciyey doofaar baa loo bedelay annagana waa ka caranay qasadka sheekhu ku sheegay tawaadu ka bilowda ah. waxaa qasadka ka mida ah, dadka saxaabada caaya nin baa wuxuu leeyahy reer iiraan aha nin waxaa jiray taajira oo ganacsada oo boqortooyada iyo dowladda iyo amirahooda ku xiran yihiin oo aad loo xushmeeyo qatara oo taajira baa jiray oo shiiciya saxaabadu cayi jira waanu imaan jire waa la macaamili jiro badeecan ka qaadan jiro oo dayni ugu yeelan jirayo maalin dambe aloola joogo saxaaba caayo cumar iyo abubakar iyo caayo markaasaa waan baqayy inaan ninkii aan ku soo boodo oo saxaabada ka reebo waan baqayy maxaa jire ninkaan amiiradii dowladdii kuwa haysanoo inkaar qabaha ah ama waxaa wey dhib kuu geysaa adigana badeecada aad ka qaadato oo dayntaba kugu leh aduu ninka aaddan u murugooday waa isaga tegay hameenkii baa seex hameenkii hurdi waa iga soo dacwoy hameenkii hadba dhinac sullaga hadba dhinac uu ceelkinkii baa igu taagan markii dambe indhaas geliyey waan gama markaan gam'ay nebi maxamed baan ku riyooday calayh isalaatu wasalaam nebigu wuxuu yii weristaag sakiin qaado ninkii asagaa bire saddex jeer baan ku celi nebi maxamed uma bireeya arrinka bire nebi maxamed ma ka takhallusaa arrinka bire markii dambaan ka tawraysa qaaday dhegdhegaysa oo jiifiyey baan ku jiriy ah, caga waa riyo la soco hadhow baan markay tagaan soo boodayy riyadu soo boodayy meesha maydba ma yaallo ninba waxba gowracinba iska tukada suuxii baan ka laayo waxaan go'aansaday riyada ayada inaan u sheego oo ilaa shalow adiga saxaabada caayayay xali nabi maxamed baan ku riyoon ayadoo hawshaa kugu dhacday kaar kugu dhacdan ku riyoon tub ilaa rabbi go'aan baan qaatay suuxii baan ku kalahayo yiri reerkiisii iyo meeshii baan ku kalahayo meeshiioo buuq hirig abaan tegin war maxaa dhacay saa la yidhi dugaxa baa la yidhi fulaan xalay baa la yidhahda xalal gawrac ninka hebel ahaa xalal gawrac lagu diiday markaasaa idhi anaa gawracay nebi maxamed amarkiisaana ku gawrac warka miyaa fahamtay anaa gawracay buu yidhi amar nebi maxamed siiyey baan xalay ku gawracay riyadan ku gawracay war saxaaba ninkii caaya riyaa lagu gawracaya yaa jamaaca saxaabadigi gowraca riyaa looga <laughs> takhallusaya nimankaa ayagaa marka musikha ila alkhanaaziir riyaa lagu gowracay wejigoodaa la bedelay inkaar baa ku dhacday calaamaad baa ka daahiray waxa weye dulli baa ku dhacday waxaa ka mid a ah qisaska ku qoran qaar waxaa la sheegay markii la yidhi hala dhaqo tay dhinteen saxaabada caaya jiray oo duug weyn oo ayatuleerkooda markii la yidhi hala dhaqo ayuu soo fadhiista waa hadla markaasuu wuxuu yidhi adkhaluunii diina eh, eh, kaa qabta igeliyen diintii reer kuufa iyo balaayada igeliyen oo maxay taale diinta igeliye markaas waa in saxaabada la caayo oo abubakar la caayo oo khulafaa rashdiin la caayo oo muhaajiriin ansaar la caayo igeliyen wey markaasuu haddana nafs dib u dhacay aamusay mutawaatir sheekhu sheekhu ku sheego waa mutawaatir dadkii noocaa samayn jiray inay soo noolaadeen oo hadleen oo markii lala hadlay wadaadba wuxuu leeyahay midbaa shiicada iska suufiya saxaabada caajir yaa dhintay markaasa kafan loo waay qaraabadiis baa la wax duugaan la waay anoo ganacsana inta la iibi ba waaa lagu ni kafan baan kaa rabnaa kaa ninkaan aasir ninkaan suufi waa isagaa kaa ahlu khayr buu ahaa waanu nimid bi kafantii baan keennay waxaan ii hala dhaqo goonaan diyaarinayno ayuu wuxuu yidhi booday markuu booday ayaa la kala yaacay gacantaan intaan qabtay maal la kamaa maaa kugu dhacay markaasuu yiri yii naar baad ii wadaan oo ii diyaarinaysaan khayr ima wadaan maxay ka naartu markaasuu yiri e, balaaye wadaadayn kaar qaba inuu saxaabo cay iyo muhaajiriin ansaar iyo xaasib ibn cay igala bixi waayeen naar baad ii wadaan balanka naarta waatana balaq buu yiri haddana wuu aamusay markaasaa iriyo kafantaydana ku kafni mahayo dhaqina mahayo asagoo bakti ayaa inta la jiiday yaa qubuuraha lagu tuurayo sheekh islaam jeego hawlaha kuu sheegay wuu ogya mutawaatir kuu sheeg taa waa sheegay mutawaatir marka waa soomaalida aan loo sheego baktigooda meelaha lagu tuuro wa haaulaai kuwa ayagaba qad dahara waxaa daahiray oo muday lilaahi fiihi waxaa u muqday mumailuha ciqaabo waaweyn baa tegay oo muqday wa tawaatara waxaa israaraacay ana wujuuha wejyadooda tumsaku khanaasiira fi lmaxya walmamaat ayagoo nool iyagoo dhintaba khanaasiira doofaar baa loo bedelaa wa biljumlati duuduubkiibuu ku yihi markaan duuduubnay kitaabkaan gabagabaynay fa min asnaami saabati asnaaftooda iyo noocyadooda iyo qaybooda waxaa ka mid ah a kuwa dadka caaya man duul baa ka mida laarayba shaki uusan ku jirin fii kufrihi gaalnimadiisa waan laga sheegaysaga ku jir wa minhu waxaa ka mida man laa yuxkama aan la xukumayni bikufri gaalnimadiis aan la xukumayni laakiin faasiqoo la idbinayo wa minhu waxaa ka mida man yutaradad mid la noqnoqonahayo fiihi fii sha'ni wa fii xukmi la noqnoqonahayo magaalbaa mise baa la noqnoqonahayo walayse ma ahanin buu ku yidhi haada kitaabkaan iyo risaaladan annagu aan joogno aanu hayno mawdica alistiqsa mawdicii dabagalka iyo uruurinta iyo salxaalidda fii dalika hawsha lasoo salxaalilaha maaha meel wax lagu salxaalo oo laga niqaasho oo la uruuriyo manaahibta iyo anwaacda lagu uruuriyo annagu ma joogno laakiin nebi maxamed difaaciisii ayaa wuxuu noo geeyey nebi maxamed xididkiisii iyo ansaabtiisii iyo muhaajiriin iyo saxaabo iyo ahlu khayrkii inaanu difaac kac kaga sino waxyar baan noo geysay ma ogiy laakiin meeshumaanaan qasin goon waa inu tiraado laakiin kutubta goonida laga alifay sabru saxaaba oon hadda kuu sheegay qayrkood akhribu ku leeyahay walayse ma ahan hada mawdac istiksaa dabagal wey fi dalika hawshaa la dabagal wey walow taqasaynaahu haddaan u qasanno walow taqasaynahu haddaan u qasanno inaan dabagalno oo soo salxaarino lataala waa dheeraan laha jiddan kitaabka waa dheeraan lahaw intii nabigaan kusoo difaacnay oo kale saddex xujadoo kale oo ka kici lahaw marka ade hawshaan annagu hadda uma joogno wey laakiin ha yeeshee buu yidhi hadda aan sheegno saxaabadan ku difaacnay bixasbi ma shay xasbigiis qadarkiis weeye iqtidaahu uu keensaday alxaalu xaaladu waxay keensatay iyo degdega aan ku jirno oo aan qorayno intaa base weye xaaladda risaalada aan qorayno ila kitaabku waa risaale intaa weeye buu ku yidhi wallaahu aclam alla u cilmi badan wey alla u cilmi badan sheekh islaam kitaabkii maxaa la yihahdaa hadda dee saaxibu mukhtasar saaxibu mukhtasarku waa gabagabeeyey kitaabkiina halkaas ku gabagaboowey kitaabkiina halkaas ku gabagaboowey ayib muxuu yidhi saaxibu bacdi wuxuu yidhi eh, maxamed ibn wuxuu yidhi ikhtasarahu waxaa soo ikhtisaariyo gaabiyey kitaabkan kaatibow kii qoray maxamed ibnu cali eh, ibnu maxamed weeye fii shahri xijaw eh, fii shahri xija ayuu qoray wey dilxija wey dilxija weeye sanata alaatiin wa sabcimaa soddon iyo toddoba boqol iyo soddonkii sanadaas wey waxasbuna allah midka nagu filan kaafinoo alla wey waa nicma alwakiil mid la tala saartana asaga nicmi barwaaqo badan wey intaha wuxuu dhammaaday weeye mukhtasaru saalim masuul wuxuu dhammaaday fii shahri qacda wey dilqacda ayuu dhammaaday sana alaaثiina wa sabcimaa ayuu dhammaaday meeshaa marka khata alla ku jira u jeedaa lanu dilxija iyo dilqacda yaa horeeya dilqacda horayso dilqacda waa bisha koob iyo tobnaad dilxija waa bisha laba iyo tobnaad lanu muxaram safar rabiic awal rabiic aani jamaad alula jamaad aani rajab shacbaan ramadaan shuwaal haddiise shuwaal kuma jirin shuwaal bisha tobnaad dilqacda ku xigtay dilxija marka kitaabka haddii la yidhaahdo dilxija ayaa la bilaabay waxay inuu dhammaado dulxija dhexeeda ama muxaram oo sanadka kala oo noqonaysa noqonaysa alaysa kadalika sanad cusub dhammaaday ahaydi laakiin markii dilxija la bilaabay ayaa haddana waxaa la wuxuu dhammaaday dilqacda dib loogu noqday alaysa kadalika mafahansanta sida mafahansantay aaasaa ku jira aaasaa ku jira marka sax maaha waa wax kolay musaaqda ku saabsan wax musaaqda ku saabsan innaga hadda wax macnaha kitaabka kusi jira ma jira waxaa kaloo mulaaxado kale ku jirta mulaaxado kale ku jirta uusan saaxibul taxqiiqda uusan baraarujin oo waxa weeye wadaadkan wuxuu dhashay saan soo marnay toddoba boqol toban iyo afartii u dhashay toddoba boqol toban iyo afartii u dhashay kitaabkana waxaa la qoraa lagu leeyahay ikhtisaarkan la sameeyey toddoba boqol iyo soddonkii haddii saa la yidhaahdo kitaabka markuu ikhtisaarinayo wuxuu jiray toddoba iyo toban sano toban sano iyo bilo toddobiy toban sano jiro ayna saa u fahamtaa toddobi afar iyo toban sano afar iyo toban sano adugu afar iyo toban soddon waxaad ka jeertaa afar iyo toban meeqaa kuu soo haraysa ama sanadba ka sanadku dhashay ka gooyay saddex soddon waxaad ka jeertaa saddex iyo toban meeqaa kuu soo hartay toddobiyo toban wadaad tuso tooji baa kitaabku markuu qoray taa war wartaal saasuu ahaaw taa macnaheed marka waxa way nin yar oo dhallinyara ah isagoo kitaabka qoray marka waxay noqonaysaa mulaaxadaadka kitaabka ka muuqda maqaam bay leedahay waa saxo isagoo nin yar ah oo bir oo arday ah ayuu ikhtisaariyey oo dadaalay wy mulaaxadaas mar kitaabkana waa ka muuqdaan mulaaxadaas lama kitaab ku jira oo maxaa leey ikhtisaarka ka muuqda wy si kasta ahaatee kitaabka mukhtasar saari masluul calaa shaatim rasuul sheekh islam ibn taymiya soo ikhtisaariyey alcalaama maxamed ibnu cali ibnu maxamed albacli alxambali waa dhammaaday wey kitaabka waa noo dhammaaday ilahi subxaana watacaala mahad wey ilahi subaa wataala mahad iskale iyo labaatan dersi ayuu ku gabagaboobay ramadaankii oo dhowr iyo toban dersi u noqday hadda oo maxaa la yihahdaa meeqa isbuucooro shan dersi ah hadda oo saddex dersi miya ah sideed dersi yani marka dhowr iyo labaatan dersi ayuu ku dhammaaday laakiin in wakti la siiyo la faahfaahiyo wadaadku wuxuu gaabiyey lasoo raro adiladeeda la naashnaasho laba bilood meelahaas cala alaqali xataa bil la akriyo ayay ahayd muhimadu marka waxay tahay gabagabadu ilahi subxana taala waan ka baryana sheekh islaam taymiyo kitaabkaa qoray asalkiisii iyo wadaadka noo soo ikhtisaariyey labadaba ilaahay subxana watala hau naxariisto dembigoodana allah dhaafo miisaanka xasanaadkana allahu yeelo annagana ilaahay subxaana watacala waxaan ka barya in lagu anfaco wixii khalada oo galnay oo sabtu lisaan oonaan u qasdin xaraf aan kor dhignay midaan godnay midaan jebinay midaan ku istaagnay waxaa ilahay subxana watala ha noo dhaafo ila asxaabta hanoo dhaafo idinkana ilaahay kuma fidneeyo wixii mulaaxadaadii wixii ku jirana waxaa weeye si loo ogaado degdeg iyo wax badan iyo howlo badan ayaa iska jira weeye si loo ogaado muhiimadu marka waxay tahay oon dardaarmaya kitaabka in laga faa'iidaysto la akhriyo la nashiyo sida raxiiqul iyo siirada iyo khulaasatu nuurul aad u akridaan oo madaarista ugu akridaan oo masaajida ugu akridaan oo darsi u iyo muqarar kugu yahay saari u masnuulkana mukhtasarkiisa waxaad ka dhigtaan waxaad ka dhigtaan muqarar jaamacaadka iyo macaahidda iyo masaajida iyo madaarista geliya go muslimiinta iyo caruurta iyo jamaacaadka iyo caamada ha la baro nebi maxamed siiradiisana ha la baro xuquuqdiisana ha la baro difaaciisa ha la baro jacaylkiisa ha la baro qoladeena mawlidka dhigtaa iyo kuwa mawlidka diidan labadeenna waa inaan akrino saalim mukhtasaalimka waa inaan akrino soo isuguma imaan karno sooma samayn karno ar mawlidka ninka dhigahayo iyo midka diidano labadiinna waxaan ii dardaarmayaa saalim mas-uulka akriya go-in labada waa isla ogolnahay saalim mas-uulka hala akriyo hala nashriyo masaajidda hala keeno kitaabkan haddii sida muuqata ma ahayn kitaab la akrin jiray kitaab la akrin jiray ma ahayn annagana waxaan ugu kalifay inuu yahay dee maadaama uu soo boogteedka weynaa uu ka gaaban yahay in la akrin karo muddo gooban loo akrin karo masaajida dalabada laga faaidaysan karo sidoo kale in uu yahay kitaab loo baahan yaho cilmulxaal uu yahay nebiga in la tacniyo waxaa laga sheegay saxaaba laga sheegay inay ooda soo jabsato waa cilmulxaal ha la akriyo khaasatan raggiinaan xaadiray wakhtiga ku bixiyey hameen aan u gebi maalin aan u gebi ku dadaalay jazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wakhtigaad ku bixiseen cilmiga aad xambaarteen waxaad dhegaysateen niniyow ammaano wey meel hooga teginina laba bilood saddex bilood markaad joogtada bil markaad joogta muaalacee kitaab kale markaad muaalacayso dib ugelina saddex bilood lix bilood markaad joogto hadda adoo masaajida ka akrinaya oo madaarista ka akrin ummadda u faa'iidayna waa inaan arko asalka kaalmayso kanna maxaa la hayso asal kale u noqo kutubta kale u noqo maxaa la yidhaahdaa hawshaada isku waxayso mutaalacee muraajacee nin weynoo sheekha iska dhig hal akri kitaabka insha allahu tacala kitaabka hal akriyo yaan la joojini hal la nashin si ummaddu ay u ogaato nebiga siiradiisana u ogaato difaaciisana ay u ogaato intaas idin gardaarmahaya ala bilahi towfiiq sal allah waslam ala nabiyina muxamed l ali